waxaan eh, horta baraarujinayaa inta aanan hadalka aanan gudagelin mas'alada marka uu leeyahay sheikhu wاlmuraadu min hadihi اlkalimati macnaha la mujaradu lafdiha sidaynu u sheegnay weeyi oo muraadka looga jeedaa lafdiga oo keliya ma aha hase ahaatee hal masalaan baraarujinaya masaladaasi waxay tahay islaamnimadu waxay u qaybsantaa xukmi iyo xaqiiq islaamnimo xukmi ah oo bimacnaa qofka waxaa la yimaada loo xukumayo inuu muslim yahay oo axkaamta islaam dareerayso iyo islaamnimo xaqiiqi ah oo qofka waxa weeye aakhiro ay anfacayso labadaas waxa weeye ayaa loo qaybiya arrinka ku saabsan islaamka xukmiga ah waxa uu ku sugnaanayaa lafdiga kelmadda lagu dhawaaqo أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد, الرسول محمد الله hadduu sidaas gaalkii intaa hadduu yidhaahdo shahaadataynka uu qiro ou afka ka yidhaahdo yuxkamu lahu bixukmi ahli lislaam xukmiga waxa weeye muslimiinta loo xukumaya inuu muslim yahay baa loo xukumaya axkaamta islaamkuna waa ku dareerya arrinkaasna ahlucilmiguna waa isla ogol yihiin nusuustuna waa ku soo arooray oo yani xaafid ibnu xajar marka uu kitaabuliimaan bilaabayo waxa uu sheegayaa salafku inay u qabeen iimaanku inuu yahay qawl iyo ictiqaad iyo camal hadal macnihiisu sidaa yahay buu sheegaya markuu sidaas tilmaamo ayuu odhanaya arrinkaa laakiin ay ka warramayeen wuxuu ahaa cinda allaahi wuxuu iimaanku ka yahay hadda halkaa ku baraarugsanay arrinkaa uu tilmaamayaa wuxuu ahaa culamada selafku ay sheegayaan cind allaahi wuxuu iimaanku ka yahay iimaanka qofka anfacaya ilahay agtiisa wuxuu ka yahay amaa cindanaa fii axkaami dunya agteenna miyaabuu xaafid ibnu xajar odhanaya axkaamta adduunyo iimaan waxaa la yidhaahdaa iqraarku keliya oo qofku hadduu qirto famataa aqara ujriyat calayhi axkaamu lislaam hadal macnihiisu sidaa yahay buu cabdiraya axkaamu dunye haddii laga warramayo waxa weeye saddexdaa arrin oo wada socdo qowl iyo camal iyo ictiqaada iimaan agteenna lama yidhahdo iqraar baa la yidhahda qofkii qira oo iqraarkaa la yimaada ilaa inta wax khilaafsan oo guriya aynay ka iman islaamnimaa loo xukumaya waana muslim له ما للمسلمين وعليه ma عlى المسلمين marka waxa weeye shahaadateynka qofkii inuu ku islaamayo oo gaalkii marka hadduu labada shahaadateynka qiro inuu muslim noqonayo mas'alada noocaasa culamada qaarkood waxay ku soo naqliyeen itifaaq ibnu oo kale kitaabkiisa la yidhaahdo aلطurq اlxukmiya sida waxa weeye uu ka soo naqlinayo kashaafu alqanaac can matni aliqnaac oo kutubta waaweyne xanaabilada ka mid ah waxa uu ibnulqayim odhanayaa cidda tidhaahda faman qaala laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu ullah ciddii sidaas tidhaahda fa huwa muslimun biitifaaq biاlitifaaq muslimkaasi weeyo islaamnimaa loo xukumayaa waana laysku waafaqsan yahy in islaamnimo loo xukmayo ijmac buu kusoo rogay ijmaac ayuu kusoo rogaya masala mansuur albahuuti shiika la yidhaahde xambaliga ahina waa uu taqriirinaya ee sharaxa markaa leh kashaafu lqanaaca wakadalika xaafid ibnu rajab marka uu sharxayo bukhaariga kitaabuliimaan isaguna saas la eg buu tilmaamayaayo kelmaddaa qofkii qira in islaamnimo loo xukumayo uu muslim yahay allahumma ilaa wax buriya hadduu la yimaado iyadu waa ka burays saas aawadeed ahlucilmigu waxay yidhahdeen sida waxa weeye xataa muqniga ibnu qudaame iyo sharxulkabiirka labadaba ku taalla waxay odhanayaan qofku hadduu shahaadateynka la yimaado oo uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu hadduu sidaas yidhaahdo oo dabadeed uu yidhaahdo hadalkaa lacaab baan isaga lahay anigu maba ictiqaadsanayn markii hadalka aan lahaa kelmaddana waa ku islaamayaa oo muslim buu ku noqonayaa walam urid biha alislaama markuu yidhaahdo islaamnimo ugama jeedin ee lacaab iyo wax la miday iga ahayd hadduu sidaas yidhaahdo hadalkaana wuu ku gaaloobayaa ee murtad buu noqonaya muqniga ibnu qudaamo saasay ugu taallaa sharxulkabiirkana saasay ugu taalla marka waxa weeye abuu sawr shiikha la yidhaahdo oo culamadii selafka ka mid ahaa khaalid ibnu ibraahim waxa uu yidhi hadduu qofku yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulu oo uu dabeedna yidhahdo qalbigayga waxba kuma guntamino maba ictiqaadsanayn hadalkan waa iska lahaa laakiin maba ictiqaadsanayn waxay isku wakti haayeen imaam axmed ibnu xambal abu sawr waxa uu odhanayaa yani kaafir murtada weeyaan marka culammada islaamka wax odhanaya hadduu waxa weeye qofku shahaadataynkii la yimaado uu kiro oo dabadeedna ay soo baxdo inuu yidhaahdo ma ictiqaadsanayn ama ma yaqiinsanayn ama lacaab bay iga ahayd ama islaamnimo ugama jeedin ama waxa weeye shirkiyaadkii uu dib kala yimaado wax odhanaya taasi waxay u tahay qariino iyo amaarad inaan asalka hore islaamnimo aynay u sugnaanin oo kaafirkii hor uu yahayoo waa kufri asliyo marnaba islaamina mama sugnaanin wax culamada odhanaya ma ogin sida qolyaha marka waxaa weeye hulaatu takfiir ka ahi ay yidhaahdaan amaba dadku ay ku laqabaan alhijra watakfiir siday qolyahaasi yidhaahdaan wax culamada odhanaya ma ogin culammadii waxay dhammaan tilmaamayaan intaanu ognahay xasba cilmina inay leeyihiin kelmaddana waa ku islaamaya wixii burinaya ee dibka daahira wuu kaga baxayaa kelmadoo dib buu u gaaloobay marka kufrigiisu kufru asli maahe waa kufru riddo marka waxaa laysla ogol yahay kelmadaa hadduu labadaa kelmadood hadduu qiro ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxameda rasuulullah inuu ku islaamayo kelmadaa waana arrinka axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam ay sheegtay oo qofka waxa weeye qalbigiisa waxaa ku jira ma ogin marka cid odhanaysa oo culammada ahlu sunne ka mida ah, oo odhanaysa waxa weeye saddexdaa arrin oo wada socdaa iimaan agteenna laga yidhaahdaayo islaamnimo loogu xukumayaa qofka yani taaska ma ogin firina maayo inay jirto axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ku sugan iyo siirada rasuulka inuu qofkii qiraba islaamnimo u xukumi jiray sala allahu alay wasalam waxa atawaquf watabayun la yidhaahdo oo qofka la odhanayo waa la hubsanayaa oo muddaan islaamnimona loo xukumaynin gaalnimona aan lagu xukumaynin oo xaalkiisaa la hubsanayaayoo loo kaadinaya dabeed xaalkiisa marka loo kaadiyo intaa midna lagu sheegi maayo haddii wax kale markaa ay ka muuqdaan oo shuruudo kale loo sii shardinayo oo dabeed markaa dabade shuruudahaasi markay oofsamaan baa islaamnimadii loo xukumaya laakiin markan hore xalaatu tawaqufun buu ku joogaa ee islaamnimo loo xukumi maayo isagoo shahaadataynkii qiraya culamada wax qabaa ma jiro rasuulu llaahi moxamed sala allahu alayh wasalam gabadh jaariyada inan ah oo addoon ah ayuu wuxuu weydiiyey xaaja markay keensatay ayuu wuxuu su'aalay ayna allah qaalat fi asamaa qaala man ana qaalat rasuulu llah muxuu nabigu ku jawaabay xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey actiqhaa fa inahaa mu'mina xore buu yidhi muuminad weeyaane xore iqraarka ay tidhi fi samaa iyo rasuulullah ay tidhi mooyaane rasuulki ilaahay baa tahay ilaahayna waa sarreeyaa intaa waxaan ahayn oo uu nebigu ka maqlayna ma jirto ma odhan xaalkeeda marka waxbay hadda iqraarkii baynu ka haynaayee dib baynu ka hubsanaynaa oo muddaynu baxnaaninaynaa ma odhan marxalatu tawaquf ma gelin nebigu sal allahu alayh wasalam muxuu yidhi actiqhaa xore buu fa inahaa mu'mina muuminad weeyi maxay muuminad ku noqotay iqraarka labadaa kelmadood ay qirtay muuminad ku noqotay imaam axmed ibnu xambal muxuu odhanayaa waxa uu odhanayaa xukmuhaa xukmu lmu'mina waxaa looga jeedaa waa muumina yani xukumkeeda ayaa xukumka mu'minada ah oo qofka marka waxa weeye iimaan leh ayay la xukun tahay oo axkaamtii iimaan ku xidhnayd waa lagu dareerinaya oo qofkii layidhi qoor muuminada xore wuu xorayn karaa waa la guursan karaa yacni ashyaada noocaasaa ka dhalanay hadday dhimato waxa weeye waa la maydhaya waa lagu tukanaya xabaalaha muslimiintaa lagu aasaya qaraabo hadday leedahay ay isdhexlayaan waa isdhexal joojinayaan diintii islaamka markaysaga ayay ku jirtaay oo kale inay ku jirto yani markaysaga xukumkeed ma laha ee xukumka dadka ahluislaamka abay ah imaamu ahli sunnati waljamaaca waxa uu ku fasiray xukmuha xukmu lmu'mina shaykhulislaam ibnu taymiya majmuc fataawa mujalladka toddobaad wuu kaga soo araraya hadalkaa uu axmed ibnu xambal uu yidhi oo wuxuu odhanayaa qolyaha markaa murji'ada qayb ka mida ah. ayaa xadiiskan doonay inay deliishadaan waa karaamiyada nimanka la yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen iimaanku inuu iqraar afka laga qira yahay waxaa noogu daliila ah xadiidkaas ya ila nebigu iqraarkii unbuu ka maqlay hadalkii afka waxay ka tidhi camalna kama ogaan ictiqaadna kama ogaan dabeedna markaasuu yidhi actiqaa fa mu'mina marka iimaanku inuu iqraarkaa yahay xadiidkaasaa noogu daliila muxuu ibnu taymiya ku jawaabaya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa waxaa weeye waa markaa sida axmed ibnu xambal uu yidhi xukmuhaa xukmu lmu'min ayaa laga tilmaamaya oo bimacnaa axkaamtii iimaan ku xidhnayd waa lagu dareerinayaa baa looga jeeda marka iimaankii laga hadlayo qofka aakhire anfacaya kuma saabsana oo iimaankii xukmi iyo xaqiiqi buu uqaybsama islaamnimadii xukmi iyo xaqiiqi bay uqaybsantahay arrinkaa war sii caddaynaya haddaan tilmaamo nimanka munaafiqiinta la yidhahda ilahay wuxuu inoogu sheegay inayna mu'miniin ahay wa annaasi man yaquulu aamana billahi wabilyawmi alaakhiri wamaa hum bimuminiin binafsi lqur'aan buu rabbi ku yidhi mu'miniin ma aha mu'miniin ahaane culammada ahlu waxay qabaan in waxa weeye munaafiqiintu axkaamta ahlulislaamku inay ku dareerayso xagga munaakaxaadka iyo guurka iyo isdhaxalka iyo wixii la xukumka muslimiinta inay leeyihiin axkaamta adduunyo axkaamta ahlulislaamka lagu dareerinay saasay culammadu qabaan saas aawoodee ibnu taymiya wuxuu odhanaya cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul ninka la yidhaahdaa xaaskiisii lama kala furin isagiiyo xaaskiisi oo lama odha adiga nifaaqaagaa la ogyahay inuu yahay nifaaq akbar oo ictiqaadiya maadaama ay caynkaas oo aad gaal tahay waxa weeye markaysaga waxaan markaa meher yani markaa isma qabaysaan laguma odhan dhaxalkii looma diidin awlaaddiisii muslimiinta ahayd oo cabdillaahi ibnu cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul baa jira oo saxaabigu ah lama odhan isma dhexlaysaan waayo kala millad iyo kala diin baa tihiin laguma odhan buu odhanaya ibnu taymiya xukumka ahlulislaamkay lahaayeen oo mucaamalada muslimiinta lagula dhaqmay oo durriyaddiisii waa isdhexlayeen oo guurkoodii waa la baaqi yeelay oo awlaaddiisii ubadkiisii hablihiisii oo kale isagaa ka weli ahaa guurinta markaysagaa mas-uuliyaddii isagaa lahaa waa lagaa wareejiyo markaysaga isagu ma meherinayo inantiisa lama odhan lama odhan kullu daalik way u arrinkaana wuxuu ku sheegayaa mawaadic fara badan oo markaysa waxaan markaa kutubtiisa ka mid ah wakhaasatan mujalladka toddobaad waxaan filaya ilaa saddex mawdic oo ka mida inuu ku tilmaamayo ilaa saddex mawdic oo ka mida inuu ku tilmaamayo hadda waxaa eegtaan mujalladka toddobaad lix boqol iyo labaatan ilaa lix boqol iyo sagaal iyo toban meelaha hadda eega mawaadic kale oo la midana waa ku sheegay <clears throat> alaa kulli xaal iyadoo uu ilaahay yidhi wamaa hum bimu'miniin ayaa haddana markaa munaafiqiintu waxay lahayaan axkaamta ahluliimaanka ama ahlulislaamka oo axkaamtii muslimiinta lagu dareerinayo wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam axaadiis badan qawlku ku xidhay oo cidda markaa caynkaa tidhaahdaa bimacnaa waxa weeye muujisata waxa weeye shahaadateynka inuu marka waxa weeye dhiiggiisii macsuum noqonayo ku tilmaamay umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah wa fii lafdin xataa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuulu ullah <clears throat> yani waxa weeye riwaayaadka badankooda saasaa ku saaran bacdu riwaayaat oo salaadda iyo zakada ku daraya waa jira laakiin waxa isweydiin inta aynay salaada iyo zakada samaynin muxuu xaalkoodu yahay xaalkoodu waa xukmu ahlulislaam dhiigooduna waa macsuum hadday dib kala yimaadaan wax markaa buriya shahaadataynkoodii wax buriya hadday dib kala yimaadaan waxay noqonaysaa in la yidhaahdo shahaadadii way kaa jabtay waa weysadaa marna waxa weeye markaa la samaynayo marna buraysa dee shahaadadii waad la timi oo hadda waa ku xidhan tahay dee wax buriya haddaad dib kala timaado way kaa buraysaa marka walow shuruudan axaadiistu marka ay tilmaamaysay aayaadku ee lagala laga istimbaaday aynu maalintii dhoweydna sheegnay ee ku saabsan markaa shuruudu laa ilaaha ila allah waxay shuruud u tahay linafci alaakhira ama linafcihaa cinda allah ilahay agtiisa qofka inay ka anfacaysay u sugnaata amaa axkaamta adduunye kuma xidhna axkaamta adduunye miyaynu ogaan karraa inay waxa weeye qalbigiisa uu ka yaqiinsan yahay inuu ka run sheegayo in waxa weeye uu mukhlis ka yahay inuu jecel yahay inuu necab yahay waxaasi waxaynu daalacnayna maaha وmiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wmin ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum nebi maxamed baa lagu tilmaamay sal allahu alayh wasalam qalbiyadooda nifaaqa ku jira inaanu ogeyn qaarkood aanu ka warhayn arrinkaasi ahaayeen arrin ka qarsoon uu ahaa ahlu cilmiguna sidaasay u tilmaamay